maskaxdaada ku toox ku imaahaysa yani maskaxda ilaa qalbiga imaahaysa waay wakaas markaasay waxay daboosha intahay dabooleysaa haddii qalbiga ay gaarin waxaa lu magacaabaa gamaanyo haddii qalbiga ay gaartona hurdaa la yidhaahaa wakaas haddii qalbiga ay gaaro gamaanyo ay tahay calaamay kala leeyihin calaamadood waxaa waaye ninka haddaas hurda waxaa u calaamaa sayas arkaa hadii ninka oo soo jeedine ninka magaciisa hadday sudina oo gamaanyo hayna calaamadeed waxa waaye dadka mahema maraayo warkoodii sheekadii wax kasta waa maqlaa inayda wa isku jiraan kaasii hurdo maaha kaawaysgoma burayso waabadisna waa jiifo hadisna waa jiife laakin waxii mehema loo hayo waxii la sheegaayo waxii oo la dhalaaha kulli waa maqlaa dad badanaa saas aha jiraa waxay hurdaaya la mudaayo taas hurda ma ahaa hurda ma ahaa taaweskuna bureyso inta waxaa u daliila subanaa qolkiisi calayhi الsalaatu wasalaam ninka haddii ishurdo maxaasi lamada alcaynaan lamada indho wikaa sahi dawada yani doleelkeedii xerigii waaye xerigii oo ku xirnaay indhaha waxaa waaye yani indhaha xerg ah gabada yani xerageedi waa alcaynaan lamada indhoo wikaa sahay sahay gabada waay gabada dubraa sahay leeraha duburka xerg yani wareegiisii xerageedi waxa waaye alcaynaan indhaha waaye manaha alcaynaan lamada indhood wikaa sahay dawada xerageedii waaye hadii mar indhaha maxaa yeelay waxaa dawada ilaalihaayo oo ogaa kano wixii baxaayo wixii ka baxaayo ama ahaado wax kasta ahaado kasoo baxaayo waxaa waardi u ah indhaha waardi u ah marka indhaha ay dawoolmaan dawad waa furmaysaa dawad waa furmaysaa xayl xerageedi waxaa ahay indhaha suuban ahaa sheeg alayhi salaatu wasalaam xadiidkaas ku sheegay saxiix ah alcaynaan lamada indhood yukaa usahi yani dawada xerageedi waaye dawada wareegeedi xerageedi waaye haddii indhaha ay seexdaan waardiyo oo seexda camal waaye ay ordaan dawadana waa fur waa furmaa saas way ka baxay duulaa dhahin jireen haddii aan seexano saxaabada kamid ah akaayi na ilaaliya na dhehaysta ama adinka ama uriya waxay ka uraayo haddii wa kala wax laga urin wax kasoo baxin waa iska sugaaysa ay jireen maxaa yeele haddii uryaakii ula fadhiyay wax aan kaa maqalni neef aan kaa maqalni ama aan kaa urine male saas كسوبنا أبا كشبهي عليه الصلاة والسلام عشر العينان وتأسهي فقط استعارة بالكناية معايا لي وحاكتسها حرقي على الصغي أو أها يعني أو مشبه به أو يعني أو يعني أنسبوه على شبحي عينينتنا وشبحي مكا وحاسنا غدي تشبيه تقريب كيسي وحينغتي haddii indhihii lagu shabahay xereeg lagu shabahay markaas waxaa la gooyi meesha adaadki tashbiiha la gooyi alcayn alcaynaani kasahay maleeno alagooyi laba agooyi marka waxaa tashbiihi baliiq aa ku jiraa isticaana bilkinaayana waa ku jiraa majaazaa ku jiraa inta danaa ku jiraa alcaynaan saa usahii rawaayo caqli caqliga duulitaankiisi caqligoo kaa duul waa lawaa waay kalamaad caqliga asduul waay bal caqliga hadii zuulo ku zuulo ama waali ku zuulo ama isku zuulo cilma ama sufri waysadawaasagaa bureysaa ilaa lama mumakiniin si oo makansada hurdadiisa makansada maahane dawaawi caqli caqliga maxaa la helaa caqliga waxaa la helahaa waxay waxu kaareebaayo oo wax fiican kutusahay caqli lelaahaa ibn cabdilbar waxaas wariyey in allaha eebihi tacaala shaanuu ku ahayy markii naba aadam ilaahay asoo dejiyey dhulka keenay oo ilaahay dhulka asoo dejiyey jibriila u waxaa jiri jibriil cabdilbar mashhuur waaye saxbu tamhiid waaye saxb istibhaar kitaab liraa waaye nimanka waaweyn xadiis yaalka fisiray inta xadiis oo la sheegaayo dadka fisiray dadka waaweyn oo horeeya asu jiraa mashhuur waaye maliki u ahaay laakiin cilmigiisaa weynaay aada hmm, u weynaay kitaab weyno tabhiid liraa kaas leeyahay istidkaar kusoo kale inta badan bacdi waxaa siri ilaahay waxaas kuu soo yani waxaas ilaahay kuu soo sheegay saddex kaslo a ilaahay kusoo diray kismadka aad rabtidka dooro markaas halka dooraa lahel lamana iska dhaaf waxaas yidhi hmm, waxaas yidhi bani aadam maxaa yihiin saddexda waxaas yidhi alxayaa-u waalcaqlu saddexda waay saddex kasmaa ilaahay ku siiyey saddexdaa kaslo anuu soo bandhigee ee saddexdaa kislo midka dooro markii dhulka la keeni ko waay marka waxaas yidhi maxay yihiin saddexda khasle oo ilaahay ay dhiibay oo lisoo bandhigaayo waxaa sir alxayaa sariiga waay xishoodka iyo wadiinu diinka iyo alcaqlu caqliga intaa waay bacdii waxaa siri kooba usoo fiirsan ikhtartu lcaqla ani caqligaan doortay asir nabi aadam waxaa caqligaan doortay hmm. jabriil waxaa siri markaasi waxaas uga hadli xayhi iyo diinkaas uga hadli waxaa siri awxayo iyo diilow idinkaada meeshii ulaqda korkiiyo ulaqdaa maxaa laba aadam heyrkiinyi lamadinyi heyrkiinyaas doortay waayreen anagana kor uma kaceeno waxadi jibriil waxaas yidhi ilaah maad khilaafaysiin maya ay ilaah ma khilaafeyno laakiin waxaa noola inaan caqliga faaruqin waxaa noola inaan caqliga la ala haddii caqli jiro sarigna waa jiraa diinna waa jirtaa diinta waxay joogtaa min caqliyaal nimaan caqli lahayn diinta nimaan caqli ninkii caqli lahayn diinta wax ka dhigahaa cilmi barahaa wax ogaahaa waa kaas nin kaleetane haddii caqli asqabina waa ujeedaaba waa kaas diinta waxaa iska doorahaa adduunya iska doorahaa dheedheeda iska doorahaa sheeka iska doorahaa dhalinyar badan aan qabnaa maanta oo bara karaan wax kasta bara karaan ilaahay maxaa yeelay الحيوان قابل لتعلم معانا منطقيين لك حيوان كأه ولو دانيرتا ولو فرسك ولو دبير ولو إيه حيوان لن تعلم قابلية لها انت على فضليا ولا بوحا كبدا على الشاشة كساعتي مريثة على الظلمة وحلها يمن وحواي عاش كل عقل هواي إيو عقلي هتسبح الدين وابحدي هدي عقلي أسبحه مقعي السريق وابحدي ودكتور الواوين كما سريق هاي والوالية waalawalamacabi ma jir khalaas hasheekahaya nuskaas saaca ma halkaas saaca ma laba saac washii bilaa macna intaba la fadhii karo masaajidka masaajidka waxaa usugaa banaanka xadiisii maxaa ahay alaa akbirukum midii sheegaa wax ilaahay oo dar oo daradiina ku koriyaalaayo oo dunuubtiina ilaahay ku dhaafaayo maxaa shiri suban adii faqdanahayn wahay halmaasanahayn ma idin waramaa waxa ilaahay daraji darajadii caaliya uwa yeelo oo kor ilaahay uwa yeelo dunuubtigii ilaahay ku hoobiyo maxa malisheegahaa aniga asaabtu maxaa waaye sari waxa waaye yani isbaaq lwuduuci cala lmakaarihi meeno waysada lafta markaa naceyso qaboowa camal asjiro oo waysada taa loo weyse qaato iyo wakasratu lqudaa ila lmasaajidi yani talaawada masaaidka idkii laga soo gaaray talaawada ay badato jidkii aada maraysid maahan jid kala soo qaad ilaa masaaidka adka timaadid hadiska dhimaan dheer yani hadii masaaidkii intoodadalwaa noolou yahay kama kale yani waxaan ku jirnaa laa salaata lijaari lmasjid ilaa fi lmasjid aan gelinay jidkaan soo qaad ilaa mininkaa kusoo weysa qaadato ilaa inta adka timaadid yani talaab walba darajaa lagu koryeelaa dembina waa laga xoogaa dembina waa laga intaas iyo wاntidaaru salaati bacda salaati ma salaad salaad lagu sugo intayd masaajid kujurtid maxaa tahay salaadas kujurtaa fadalikum ribaatu fadalikum ribaatu fadalikum ribaatu iyasuban marka intii banaankaas fafadhiisanahay naftiisi maxaa meeqashiya suraaaysa min kastaan walas cunaa min kastaa waa baasha waa sheekaha intaas banaankaas fadhi lahaay haddii koof as jirin masaajidkiisa fadhiyo halkii intaas fadhiyo saacadaas fadhiyo halahaa saacaas fadhiyo dukahay camal aloo xisaaba nin dukahayo ajarkiisii aloo xisaaba anagaas nin dukadoo haayo ajarkiisa aloo xisaaba halahaas oo magaciisa faayida macasho aleeha intaas masaajid soo geli wax akrisay cilmi badan dikr la imaay qur-aan akris la imaay salliga lawe la imaay maxaa kubaylahay male maxaa ilma caqligan jirin maaa caqliga waxaa soo diinka diinkaa raaca ah, waxaa raaca ah, xaya sariigaa raaca ah. haddii aqli la waayo waalidiin dadka dhan waxa waa baran karaan dadka waa ka faham badan yihiin barashadaa leelleel maahay diinkii waayo la barto waxaa yani oo yani kazuuliyo hayo waxa waaye cawdiido hayo caqli la-aanta caqli la-aanta diinta barto caqli la-aanta sariig ma rabto intaa eh, dhalinyartii waa ni la hadlaa diinka ay barta caqli isku yeela masaaidka laazima wax walba walo hal xaraf a ah, daratiin maniga darayso arbd aruurta basaar ay tatahayiraahin mhm. bacdi caqligii abaani ay yireen xayaa iyo diinku ay yireen caqli faaruq mayno mhm. bijunuunin aw igmaain maleo walow maca tamkiini kaas waa ku burahay junuun waa ku burahay walow maca tamkiini cala lmuctamidiin اغمى وكبرى اغمى وكبرى ولو مع التمكين تمكين مع الأرض وعلى سهاي يعني اليوم كأك مع التمكين أهل أما جنونك إيو السكرق إيو مقعيسي إيو إغمى واسمع ولو مع التمكين وكبرى انت موهي ثاني زبال العقلي marka waxaa la yidhahda muxdaal waxaa se aljunuunu maxaas caqliga ku zuuliyaa aljunuunu zuuliyuziilu caqli caqligaas zuuliyaa waa tirtiraa caqliga waliqmaa-u yaqmuruhu biirta woolkane caqliga waa dawoolaa yaqmuruhu waa dawoolaa waa buuxi ah wax la cuni camalaaska ilaa waa dawool dawool oo meel faydna oo dawool la geliya camal iqmaa qamri macnihi kaa waaya macnaha waa dawoolaa wa noomu noomkane yasturu waa asturaa saddexdoodii caqliga waa zuuliha kuwa sas yaa isku zuulihaa koona umriya isku zuulihaa koona waa isku zuulihaa zawaal isku zuulihaa intaa ah. ilaa lahu makina mafcaduhu maane waxaa yani zawaalulcaqli caqliga zuulitaankiisa waay binhomin isku zuulo caqliga binhom isku zuulo oo bijunin isku zuulo oo biiqmaa isku zuulo oo bisukrin isku zuulo intaa waaye ilaa looma mumakinin ninkii makansada hurdadiisa maahane maqcaduhu makaanu fadhigiisii oo baridiisi ah intee waay makaanu fadhigiisi dabadiisi waay baridaas asku fadhiisa haye dhulkaas makansada maahane ninkaas oo baradiisii oo dhulka makinsaday oo makiniyey kaasay hurdadiisii subaysi kuma burayso <laughs> hurdadiisii subaysi kuma burayso soowma kelin ilaa noowma kelin intaa wa waa soo sheegni waxaa shardi naxiif ahayd ma haddii mumkinkii waxaa ku baxay kii oo magaciisii caataa ahay oo hilibba lahayn dawadiisa dawadafka ahay kaasay asdhulka fadhi ku saaxiib ku hurdo waysidii waa buraysaa maxaa yeelay mumakil ma aha dhulka makhabado haysto dawadiisi usbuga arkaa dadkana waa ka saaxiib iyo kii aada u buurnaay dan aada u buuran barkood dadka an oo aada dawo leh waa dhulka makhabadeysa dawadadii kale waa iyadaa kor kacaysaa dabadoodu duleelkiisii way furan tahay maxaa yeele wax oo celiyaaya male dabadiya kor usoo baxday ciidaa weyn fiqi waxa waaye xadiidkii lesraac u haya fidqeeha fidqeeha inta waay i aayadii inta waay ilalou makini maqcadu min alardi ma oho inta waay الثالث في السدحات معه الثالث يعني الثالث في السدحات oo من الأربعة kamid ah waxa waaye التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر ثالث في سدحات oo أحداثka kamid ahaa أحداثka kamid ahaa waxa waaye iltiqaau basharatay rajuli walmar'ati hadda xadiidkii inta daliilka ah badi inaanoogu makinin masoo dhamaystirnay ahay noogu makinin meesheedii axaadiistii aa jirtay bayaan lcaqli inaanoogu makinin ninka hordaayo waysiis waa bureysaa daliilki kanaa kamid ahaay xadiiska soosa anahu yani yani alcaynaanu wikaa sahi alcaynaanu lamada indhoo wikaa sahi daboolkii waxaa u daliila ah haddane ana qowlkii anas radiallahu canhu bacda asxaabi rasuulillaahi hmm, sala allahu alayhi wasalam yanaamuna waa kaas ma iska darkoodii mawaysi raadi aamusi riwaayo kale waay taasay waxaa wataa muqaabilka wataa laakin hadisi imaamimka fatawada lehay imid aseexati fatawada xadiiskaanad raacseeye annoomu misaa usahi say yani haddii aad seexatid soomaysi qaado xataa ninka hadii mutamakin u seexdane waxaa sunna ah inaa soomaysi qaato khuruujan min alkhilaafi ee kuwa kaleete tamkiin uma shardi ahee mudlaq ahaa ways waa burihayaan junuunkii الثالث kii سدحaad التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهار kii سدحaad waxa waaye التقاء بشرتي الرجل والمرأة ninkii iyo naagtii lamadooda jibiil kulankoodii waaye ilaa maxraman kii maxramka ahaa maahane maxram lamadii oo nikaaxoodii xaaraamka iska nikaaxoodi xaaraamka iska ah oo iska oo ahaay xaaraamka iska ahaayeen lamadii xaaraam iska ahaayeen maahane fil adari hoolka muuqisho badamana qabano ilaana waa kaas iltiqaau basharatay rajul walmar'ati kala waay waxaa u daliila ilayhi qowlkiisii oo laamastumu nisaa oo laamastumu nisaa macnahaada mufaacala ma ahe lamastum waaye lamastum shaaficiyi lamastum nisaa lamsiga waxaa loo cadfay ra'idka imaatankiisii और क्या लेना नाम क्या काम لا ما في حالتي غير لا العافية وعشر شيء marka labsiga hadda jaamic looma wado waxaa ku tusi ninka oo magaciisiisa kalmajii min algaiti oo jaa axadu minkum min algaaiti waani sheegay waxaa ku jiraa taqdiim iyo taakhiira ku jiraa iyo waxaa ku jiraa xadfi hadii la iraa yani saas la iraa oo xadis laga dhigo imaatankaas safarkii iyo bardigii iyo ee marka lamsiga waxay leeyihin imaam shaafici jamaac kuma khaas ahee lamsiga waxaa loo taaba shariy sayid cali iyo ibn cabaas waxay leeyihin jamac waaye sayd cali ibn cabaas waxay leeyihiin jamac waaye jamac waaye ibn cumar iyo ibn mascuud iyo rag badeed rag kaleeta saxaabada kamid waxay leeyihiin lamsigii waaye aljasu bilyadi halagala taabashaa oo korka gacanta lagu taabahayo waay dad badanaa kuwareesa hadda yani leehaayaan naafku akhabahaayaan waa salaamayaan kuways qabaan waa iskaga dughaayaan madaahibaa wadataa sayd caliyaa wataa ibn cabaasaa wataa laakin taqliidkeedii calolunka wax ma ka sheegi karno laakin imaam shaafici iyuu casraacsan yahay oo luqa carbeed xaggii loo fiiri ahaan daahirkeeda xaqiiqadeeda lamsi taabasho lamsi yani luqa ahaan xaqiiqadii waa taabasho ilaahayna qur-aankiis waa ku sheegay maxaa walow maxaa walow nazilna qur'aana sheekhdaasim ayadii falamasuuhu waxay ku daawa lahaayeen iyo inaa lamasna samaa suurat ljin meedo lamasna samaa samada waa taawa laheen iyo ashcaar carab shaahiday yihiin intaas ila lamsiga taabashada loo wado nabiga markii email kale yani asri lacalaka lamasta lacalaka lamasta waa taawatay lafsigaasi shahbi ahaado shahba ahaado ama magaciisa ahaado igra ahaado nisyaan ahaado yani kala taawhaayo ninki inaagta istaan ahaado mamsuux ahaado nin yani oo dhufaansan ahaado celiin ahaado naagta ta la taabti ama soo taabati cajuuza ahaato intaa kulli kaafira ahaato farqi malahaa ilis ahaato adoon ahaato fardi maleh kazaahid ama asli isku taabtaan markaas ashal ama eyrkii waa imaa doonaan lamsi macnihii inta waaye hada dheera ku jiraa laakin meshi daliilki iyo haddii galna hada dheerahaasa ama wadina base adiladan qabeyn imaam shaafici dadka kale oo leehayaan waxaa loo wadaa ay qabahaayaan waxay qabteen magaciisii waxay qabahaayaan caaisha xadiidkan hawadii xadiidka caaisha laga wariyey yani xadiidkeedii waa muxadisiinta xoogoodii dadka oo ahli hadihi sanaaca yani xirfada xadiidka dadka aad u yaqaano saddex xadiid ay qabteen kii umaama oo nabiga gabartiisa gabartii dhashay oo sabaari gabartiisa aba dhashay maxramba waaye taas iyo caaisha tiri iftakadtu rasuul اllahi sala allahu alayhi wasalama cawado bacdi egadantii nabigaan jiriyey oo soo sujuudku ducaysahayo ducadiisaan maqli bacdii gacanteeya waxay ku dhacday yani yani yani lugtiisii raadmagaartadeedii lugtiisii aqbusa qadamahiya ku dhacday gaartii iyo yani uso yani oo waysa qabo miya waa isoo kacay waa ishumi waxay leeyayso xishood ma leh diin waaye saddexda xadiid waa la daba saddexda xadiidka umaama mugo waxa waaye gabartii zeena badhashay abkeedas ahay qawda soo salaad ku jiro waxaas xumbaari waxyaabahaas inta jishaaya inka waay hay taqdiim ku jira waad soo sheegen xadfiyaa ku jiraa intaa waay <clears throat> xadfiyaa ku jiraa siyax ku jiraa yani taqdiirkeed intaa waay kii ii sheegay xadiidkii caaisha abu da-ud waxaa isleeyahay sunan abu da-ud waxaa isku heri xadiidka ibrahim oo caaisha iska wariyey waxaa laga wariyey curwat aa laga wariyey curwat aa laga wariyey xadiidkii ibrahim caaisha ka wariyey curwat aa laga wariyey ibrahim iska wariyey caaisha lanoo soo boodi mursal aa la hiraa xadiidkaas mursal lama waaye mursal taabici mursal saxaabi baabkiis dhan isilaaxaas ku imaadoonaa marka mursalka mursalka waxaa la wadaa maxaa yeele ibrahim ibrahimkaas caaisha kama maqlin caaisha kama maqlin usiga caaisha kama maqlin waxaas ka maqli curwat almanzani curwat almanzani aas maqlay cumrat bin zubayr as aalaay waras aalaay yaحya بن mعin ira kaeeta waaweyn xadiikiiyo yaحya بn سacيid iyo magaciisi alkhataan nimanka bukaariga wariya naftoodii bacdi waxaan jiray xadiidkan iyo waran labada xadiid shumidka nabiga iyo keliy iyo waran oo caaisha shumil leeyahay waxaa siri aniga labada xadiid shay yani shay mu arko maxaa yeele majhuulba waahay raawigiisi a majhuul ahaaday koole waxaad ahaaday curmat zubayne raawi imaamba majhuul waaye tilamaad mursal waaye haddana mursalle laa yuxtaaju bihi bal uxujaytamo xujo magalahayo ilaa xadiis yaala waaweyn haddii soo garbeeyaan maahan taasaa tan kaleete yani waxaa saarnaa yan nabiga usoo gacanta aan oo magaciisii gacanteeya waxay ku dhacdi rees bagaabtadiisii waxaa labahedaa daaciya sahlildaci salaada cidu isku daciisahaayey <coughs> kaas ninka marka docdaas daciisahayo inaa salaad isku jiro leh shardi ma aha kaas tilaamaan waxaa yani ah, saddexaad waxaa lagu gurihaa inuu yani meeha xijaab saarnaay mara saarneed markay taa waheysii ilaa lugtiisii dharcisaa e reesta wlmuxtamalu laa yuxtaju bihi muxtamalne maluu xujeeta e maayo saas ay rihaayaan e sayid cumar iyo ibn cumar iyo ibn mascuud daat lmaxaarima eet sadexaad oo bintu umaamas xumbaari salaada dhexdeedine yani bintu bintihi waaye zaynab gabarteeda ahayd gabartaas maclamayaalkii kamid tahay bsr taa waa la qabaa ibn cabaas la wataa maxamed bin xusein waa la wataa raggaasna waay eh. tan ibrahim caaisha s afkeys uma maqlin waa loo sheegi laha maxaa yeelay so waxay tiri iida suubanaha salawaat allahu alayhi wasalama qabalahaa inaas dhankooday walamay tawalda riwaayat acmashna waxaa waaye xabiib an curwa an caaisha iidane an nabiy sala allahu alay slam qabala imra'ata min nisaa'ihi xadiidkaasi waa heli naag oo naagis kamid a inaas dhankooday uma kharaja ila salaad soo baxay walama ytawada qaal waxay suqulto lahaa man hiya naagtaa ma ahayd ilaa anta adiga ma ahayd naag kale manaka kabta ilaa adaa ahayd ma hayne aan idiaside hadawaate waa qososhay acuwat lmuzanine majhuul waaye mustalaxa dhan adiga zawaaidka uqaleenta iyo raggaa dhan waxay leeyihiin ninkan oo curwa la yidhaha waba majhuul nin majhuul ah naftiisba majhuul ah muzani suberis aalahay gooniis aalahay majhuul baatiis naqday xujo ma geli karo taasa lagu baxay iftiqadtu saas le xaaila markaa nima wadacaysahay calaa kuli xaal tanaana yani taawasha la-aanta jamac lagu fisiro ama lagu fisiro magaciisii taawashay lagu fisiro kaawanka lagu fasiraa awrac ah awrac idana xalaal marisho badan idan axwad ah maaa ma taawasha badheeraati jamaan ma imaahay bishahwati wa biduuni shahwatin inta iltiqaau basharatay arajuli walmar'ati min inaag lamadooda giwil kulankoodii waaye marka waxaa kolkii shardi u ah hadday lama ninni inaad oo jisboodi istaabtaan qoysadi waa buraysaa qoysadi waa buraysaa rajula man arti ilaa maxraman maxram ma ahane fil adari qoolka muuqasho badan mana qabano qoysada waxay ku buraysaa nin naag astaabto oo lama nin oo kala ajniba ah dhumaatooyada oo maxrameen aan ahayn markaas oo maxram aan isku ahayn oo guurkoodii oo isgalaynin nin inaag gabar iyo nin inaag oo guurkooda isgalayn ahaana shardi waaye haddii guurkooda isgalaayo yani waysa kuma gurayso ikhtilaafuljinsi alqawaa ina ahaadaa shardi waaye ikhtilaafuljinsi shardi waaye hadii ay naagto istaabtaan isgaaraan radi isku taabtaan dhigraha isku taabtaan yani halmaa isku taabtaan kulli bay sida waa buraysaa isku kulmaan shardiga maxaa waay togoba shardi ay leedahay ixtilaaf hurdiisa shardi waayo nin inaag inay ahaadaan shardi waayo akaas lama waaweyn inay ahaadaan shardi waayo midkoodii hadii haddii weyn yahay koona asyar yahay oo xadushaamana asgaarin marka waxtaabta cunug yaraa cunug yar aa naag oo yar oo wel xadushaama aan gaarin todoobka hoose ama todoobkaas camal oo sha xadushaama aan gaarina naag wayse qabto taabtay wayse kama burayso ama iidaa taawatay wayse kama burayso shardi waaye lama weyn ah ilaa haddana ajnabi ay kala ahaadaan lama isguursa kari inay aadaan walaashiis ay ahaanin waalidkiis ay ahaanin gabartiis ay ahaanin ajnabiya maxraman ma oho intee waay tamiisyeed maxramka waa tamiisyeed waalidkiisa ahaanin yani yani tii dhashay ay ahaanin tis dhalay ahaanin tis dhashay tila dhalati ay ahaanin ninka dhalay walaashiis ay ahaanin maxramkiisaa waaye ninka dhalay walaashiis ay ahaanin toddobaadka bilow bidna ku xaaroomadaa todobane birabaaci afarne bilmusaahara ajnabiyeyn waxay kuwaas aan ahayn aa la yihaahaa xurumad calaykum aayadaasay ku imaan